ibnu khadaab radi allahu canhu ardaah ayaynu bilaabi doonaa haddii alla ka dhigo bismi illahi araxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wbihi nastacinuhu cla umuuri dunya wddiin wsl allahuma cla nabiyina muxamadi wcla alihi wصaxaabatihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh walaalayaal in sha allahu tacaala waxa aynu bilaabi doonaa maanta silsilada aynu ku magac darnay cumar alfaaruuq radia allahu canh cumar alfaaruuq waa saxaabigii weynaa ee ka mid a saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim oo ay ijtamacat ilummatu calaa annahu afdal rajul bacda nabiyiha wa bacda sidiiqi hadihi lumma oo ummadda islaamku markaa ay ku kulantay inuu yahay ninka ugu fadliga badan uguna khayrka badan ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka laga yimaado nebi maxamed iyo marka abaabakar asidiiq radia allahu canhu ardaa cumar walaalayaal taariikh aada u dheer ayuu leeyahay oo taariikhun xaafil waa taariikh aada u ballaadhan oo u gondheer oo u baahan in badan la diraaseeyo insha allah silsiladan ayaynu markaa ku lafaguri doonaa oo aynu kaga warrami doonaa taarikh nololeedkiisii haddii alla ka dhiga insha allah inagoo u kala qaadi doona qaybo kala qaybo waaweyn ama yacni qaybo u kala qaybin doona dhowr qayboodoo waaweyn qaybta ugu horeysa waxaynu kaga warrami doonaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu xilligii jaahiliga intaanu islaamin ka hor waxaan kaloo ka warami doonaa cumar ibnu khadaab markii uu islaamay iyo dhacdooyinkii xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhacay ee uu ka qeyb galay markaa cumar ibn khadaab waxaan kaloo ka warrami doonaa qeyb kaloo weyn oo ah xilligii uu khaliifka uu ahaa abubakr asidiiq radi allahu canhu oo uu ahaa markaa gacantii midig ee abibakr asidiiq ama aan dhihi karayna wuxuuba ahaa madaxweyne ku-xigeenkii iyo ra-iisal wasaarihii markaa dowladdii abibakr asidiiq kadibna laba sanadood kadib waxaa khaliif noqday cumar ibn khadaab radi allahu canhu wuxuu talinayay ku dhawaad koob iyo toban sannadood ayuu dunida caalamka islaamka uu ka talinayay xilligiisii ummadda islaamku meel aanay gaadhin ma jirto bari iyo mashriq wa maqrib meel walba islaamka waa gaadhsiiyey ehm, beled aada u badan ayuu furtay dowladdii farisiyiinta romaankii masar libiya africa meelo fara badan ehm, ilamaa islaamku uu meel walba ka dhacay oo uu gaadhin wuxuu caan ku ahaa cadaaladiisii wuxuu caan ku ahaa xaqa radia allahu canhu wa ardaa insha allahu tacaala qaybahaasaa ugu waaweyn qayb kastaana waxay yeelan doontaa dabcan mawduucyo yaryar oo ka hooseynaya insha allahu tacaala maanta waxaynu bilaabaynaa maadaama bilowgii ay tahay waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala qaybtii ugu horeysay oo ah xilligii xilligii jaahiliga ee cumar ibn khataab radi allahu canhu iyo islaamnimadiisii iyo hijradii ayaan isku soo koobi doonaa insha allahu tacaala waxaan ka warrami doonaa markaa dhowr qodob ayaan ka warrami doonaa cumar oo jooga markaa magaalada maka waxaan ka warrami doonaa magaciisa nasabkiisa naaneystiisa iyo kunyadiisii intaba meeshii uu ku dhashay iyo xilligii uu dhashay qaabkii uu u ekaa cumar ibnu khadaab sifadiisii siduu u ekaan jiray marka warramaya sifooyinkiisii akhlaaqeed waxaan sheegayaa qaabku uu u ekaa cumar ibnu khadaab insha allahu tacaala qoyskiisii baan sheegi doonaa noloshiisii jaahiliga wixii uu ka shaqayn jiray baan ka warrami doonaa waxaan kaloo ka warrami doonaa islaamnimadiisii isagoo go-aansaday inuu dilo rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii nebiga markii uu aaday gurigii walaashii waxaan ka warrami doonaa markuu islaamnimadiisii uu iclaamiyey waxaynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala dadaalkiisii uu ku dadaalay iyo marka uu adkaysigii uu adkaystay dhibtii kasoo gaadhay nimankii reer quraysheed saameyntii iyo raadkii uu ku lahaa islaamka dacwadiisu ay ku lahayd waxaynu ka warrami doonaa sidoo kale xilligii uu islaamay dadka muslimiinta ah tiradoodu intay ahayd iyo inuu weliba cumar ibn khataab uu ka mid yahay saabiqiintii dadkii ugu horreeyey ee ugu hor islaamay inuu ka mid yahay waxaynu ka warami doonaa cumar ibnu khataab oo la nool qur'aanka kariimka ah waayo nin cilmi badan ayuu ahaa oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxaynu ka warrami doonaa muwaafaqaatu cumar lilqur'aan ayaa jirta muwaafaqaat waxa weeye cumar ibn khadaab ilaahay wuxuu ku ilhaamin jiray mararka qaarkood wayna dhacday isagaana ugu badnaa saxaabada nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu waafaqi jiray qur'aanka kariimka ah marka muwaafaqaad aada u badan oo uu ku waafaqay qur'aanka ayaynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala aynu ku bilowna markaa magaciisa nasabkiisa iyo kunyadiisa iyo alqaabta iyo naanaysaha faraha badan ee uu leeyahay waa yahay walaalayaal cumar ibnu khadaab waxaa la idhahdaa magaciisa waa cumar ibnu khadaab ibnu nufayl ibnu cabdilcuza ibnu rabaax ibnu rayax baan ujeedaa ibnu cabdillaahi ibnu qurad ibnu razaax ibnu cadiy ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu haalib alqurayshiy alcadawiy waa reer quraysheed wuxuu ka soo jeedaa qabaa'ilka reer quraysheed ee loo yaqaano reer bani cadi reer bani cadi ama alcadawiyi baa loo yaqaana waa nin reer quraysheeda weeye wuxuu nebiga markaa nasab ahaan ama eh, abtirsiinta uu kula kulmaa rasuulka ilahi alayh isalaatu wasalaam odayga la dhaho kacab ibnu luay waxaa lagu kuniyeeyaa aba xabs aabihii dhalay xabsa waayo aabba wuxuu ahaa xabsa bintu cumar oo nebigu uu qabay rasuulku calayh salaatu wasalaam laqabkiisa iyo naanistiisa waxa la dhahdaa alfaaruuq alfaaruuq ayaa la dhahaa faaruuqna waxaa loogu bixiyey waa kii xaq iyo baatilka kala sooca weeye maalintii uu islaamay ayaa waxa weeye waa ka warrami doonaaye uu ku dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aynu muslimiin nahay maxaynu isu qarinaynaa aynu iscadayna ayuu yidhi markaa sida awadeed buu rasuulku wuxuu ku magacaabay alfaaruuq radia allahu canh wuxuu dhashay cumar ibn khadaab sanadkii caamal ficilkiisa oo ma garanaysaan xil sanadkii uu dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii maroodiga saddex iyo toban sannadood kadib marka nebigu wuxuu ka yaraa rasuulka saddex iyo toban sannadood waana saddex iyo tobanka sannadood ee uu ka geeri dambeeyey sababtoo ah abubakar iyo cumar iyo cali abubakar iyo cumar iyo cali iyo rasuulullahi moxamed afartaasiba waxay ku geeriyoodeen da-da saddex lixdanaad ayay ku geeriyoodeen iyagoo isku da-a ayay geeriyoodeen subxaan allah waa waxyaalaha mucjisooyinka wey marka nebiga wuxuu ka yaraa da ahaan saddex iyo toban sannadood ayuu ka yaraa qaabkee buu u ekaa cumar ibn khadaab cumar wuxuu ahaa nin cad kaana abyadan yacni nin cad ayuu ahaa midabkiisu caddaan ayuu ahaa amhad amhadka waxaa la idhaahdaa waa ninka cad timihiisu cad yihiin sidoo kale marka cumar timihiisu way caddaayeen indhihiisu way caddaayeen maqaarkiisan sarena way caddaayeen dadku waxay dhahaan markuu qofku wada cad yahay timuu cad yihiin indhuu cad yihiin subxaan allah maqaarka sare ma jidhka sare iyo jildigiisu wuu cad yahay waa foolxumay bay dhahaan subxaan allah cumar ibnu khadaab haddaba ilaahay wuxuu ugu daray caddaantaa uu wada cad yahay waxa dushiisa ka sarraysay waxoogaa casuusa casuustu waa midab waxa weeyaan casaan ah ama guduudan ayaa ka sarreysa oo ah sababta laga yaabo maadaama de saxara iyo kulul ay ku noolaayeen in markaa waxaweye jidhkiisii uu midabka u yeeshe markaa marka nin cad ayuu ahaa midabkiisuna casuusu yahay wuxaa nin markaa dhabanadiis dhabankiisa uu dhaban wanaagsan ayuu lahaa wejigiisuu qurux badnaa san aad u wanaagsan ayuu lahaa indho qurxoon ayuu lahaa wuxuu ahaa nin gacmihiisa iyo lugihiisu ay adag yihiin nin aad u gacmo adag oo luga adag ayuu ahaa wuxuu ahaa nin jidhkiisu is-haysto oo aad moodid inuu training ka soo baxay radi allahu canhu arda oo dheer aada u dheer nin aada u dheer weeye laba mitir iyo dheeraad xilliga nin weeye subxaan allah walidaalik marka la tilmaamayo dherarkiisa waxay la leeyahay saxaabadu markay faylka galaan ama dagaal ay ku jiraan laba saxaabi ayaa ugu dheeraan jiray waa khaalid ibn lwaliid almakhzuumiy iyo wax weeyaan cumar ibn khadaab radi allahu canh subxaan allah nin aad u dheer ayuu ahaa waxaa kaloo uu ahaa nin aslac nin bidaar leh yani bidaar ayuu lahaa waayahay waxaa kaloo uu lahaa saxaabigaasi radi allahu canhu marka uu dherarkiisa marka lagu tilmaamayo waxaa la leeyahay markuu taagan yahay waxaa la moodaya inuu daabad uu saaran yahy daabaddu waxa weeye waa faras inuu saaran yahay oo kale la moodaa sidoo kale markaa waxa weeyaan uu faraska saaran yahay lugihiisu dhulka ayay gaadhi jireen subxaan allah ilmo yar ayaa maalin dhexdaasa looga sheekeeyo cumar siduu u dheeraa oo nin dheero xoog weyn uu ahaa subxaan allah kadib waxuu ku fasiro ayuu garan waayey wuxuu dhahay wallahi he was a basket player wuxuu ahaa nin kubadda kolayga ciyaaro ragga dhaadheer ayuu yidhi <laughs> waa qaabkii uu isagu uu ku matelay markaa subxaan allah calaa kulli xaal ninkaas markaa cumar ibnu khadaab ayuu ahaa kaana qawiyan shadiidan nin xoog weyn oo daran ayuu ahaa timihiisa wuxuu marin jiray maadaama uu tima caddaa wuxuu tintiisa marin jiray xinne ayuu marin jiray shaarubu ayuu lahaa markuu soconayo nin socda oo si raganimo le u socdo dheereeyo ayuu ahaa markuu hadlaayo nin hadalkiisa la maqlo ayuu ahaa markuu wax garaacana wuu kaga kowsiin jiray wuu <laughs> yani damqashuu kaga tegi jiray shaksiga subxaan allah aabihii waxaa la dhahdaa khataab ibnu nufayl aabihii dhagax buu ahaa dhagax dhagaxa soo ma taqaanaan haliid kana faddan haliidan aabihii wuxuu ahaa khataab waa nin dhagax oo adadag adadag weeye subxaan allah awowgiina waxaa la dhihi jiray nufayl nufaylkaas ibnu cabdilcuza wuxuu ahaa nin carabta reer quraysheed ayaa wuxuu ahaa xaakim dadku kala xukumi jiray waana meelaha laga yaabo mararka qaarkood dhaxal dhaxaltooyadu mar haddii awowgaa uu shaqo ka shaqayn jiray waxyaalahaas markaa waxa weeye aad khibradda faamilkiina u leedihidiin cumar ibnu khataab waxbay kasoo gaadheen radi allahu canhu wuxuu noqday xaakim iyo caadil ayuu noqday radia allahu canhu markii dambe awowgii markaa nin caana ah ayuu ahaa oo reer quraysheed markaa ay xitaa eh, sanadkiis sanadkii ay ku abtirsan jireen waagii dambe markii dee caamulfiilki uu dhacay sanadkii maroodiga halkaasaa dee laga soo bilaabay sanadkii u dhashay rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayaa carabtii quraysheed ay ka bilowday tirinta laakiin caamulfiil wixii ka horreeyey cumar ibnu khadaab awowgii oo nufay la dhaho ayaa lagu laga soo tirsan jiray taariikhda markaan subxaan allah hooyadii waxaa la dhahaa xantama bintu hashim waxay hooyadii walaala yihiin abujahl bismi illaahi araxmaan araxiim bal nin aabihii khadaab uu yahay abtigiina uu yahay abujahl ka war waa dhagax subxaan allah waa dhagax weeyi ayuu ahaa xilligii jaahiliga weeyi hooyadii abujahl ayay walaala ahaayeen ama waxaa la yidhi maya abujahl waxa weeye ilmaadeer ayay ahaayeen abujahlna de waa nin reer bani makhzuuma sidaa awgeed cumar ibn khadaab iyo khaalid ibn waliid maxay isu ahaayeen ilmaabti iska jir cumar ibn khadaab iyo maxay iyo khaalid ibn waliid maxay isu ahayn ilmaabti waayo hooyadiiba abujahal ay walaaleeyihiin abujahal iyo khaalidna maxay isu ahayn ilmaadeer marka khaalid ibn waliid iyo cumar ibn khadaab waa ilmaabti weeye waayo cumar ibn khadaab wuxuu dumar guursaday dhowr dumara ayuu guursaday ilaa toddoba dumara meelahaas ayuu guursaday radi allahu canhu gabadhii ugu horreysay guurshada waxaa la dhahdaa zaynab bintu madcuun zaynab bintu madcuun waxay walaala ahaayeen saxaabigii la dhihi jiray cuthmaan ibnu madcuun radi allahu can ayay walaal yihiin waxay u dhashay wiilka la dhahdo cabdilaahi cabdilaahi haddaad garanaysaan waa ninka caruurta yani caruurta uu dhalay cumar ibnu khadaab waa ninka ugu fadliga badan bal ee uguma fadli badnoo keliya wuxuu ka mid yahay saxaabada rasuulka ragga ugu fadliga badan waana ninka labaad ee ugu axaadiista badan axaadiista nebiga subxaan allah nin wuxuu ahaa aabbihii ku dayda dayda oo nebigana aada ugu dayda ayuu ahaa cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhuma waayahay waxaa kaloo ay u dhashay gabadhaasi nin la dhahdo cabduraxmaan cabdiraxmaan alakbar cabdiraxmaankii weynaa waayo dhow saddex cabdiraxmaan ayuu dhalay cumar ibn khadaab cabdiraxmaan alakbarna zaynab ayaa u dhashay waxaa kaloo zaynab dhashay xabsa xabsana rasuulkaa qabay oo waa marwadii nebiga waaya waxaa kaloo guursaday gabadh la dhaho malika bintu jarul gabadhaasi waxay u dhashay wiilka la dhado cubaydillaahi cubaydillaahi taariikh dheer ayuu isaguna leeyahay waynanu la kulmi doonaa insha allah markaynu ka warami doono cumar ibnu khadaab insha allah waa arki doonaa gabadhaa way kala tageen markaa cumar ibn khadaab markaa xilligii hudinada waa xilligii heshiiska sulxulxudaybiya lagu jiray waxaa kaloo guursaday gabadh la dhaho qariiba bintu umaya ama bintu abi umaya almakhzuumiya oo ay ilmaabti ahaayeen gabadhaana way kala tageen umu xakiim bintu lxaaris ibnu hishaam ayuu guursaday oo waxaa qabi jiray cikrame ibn abi jahl abi jahl waxaanu nidhi abti buu ahaa marka cikrame cikrame laftigiisu waxa weeyaan ilmaabti bay waayo cikrama iyo khalid ibn walidna waxay ahayn ilmaadeen calaa kulli xaal inaabtigii markaa cikrama ibn abi jahl radi allahu canhu cikrama wuxuu noqday saxaabi weyn wey saxaabigaasi markii uu geeriyooday dagaalkii sham ka dhacay dhulka shaam macrakat ilyarmuk aan ka warrami doono ayuu markaa waxa weeye guursaday xaaskiisii ayuu guursaday waxa u dhashay markaa faatima ayaa u dhashay inanta la dhaho waxaa kale u guursaday gabadh la dhaho jamiila bintulcaas oo qabaailkii reer ansaareed ee reer aws ka mid ahaa ayuu guursaday waana gabadhii cumar ibnu khataab uu dhihi jiray rasuulka markuu u yiman jiray calayh isalaatu wasalaam rasuulka ilaahayo dumarka reer quraysheed dumar aada noo maqlabay ahaayeen oo ixtiraamo raggooda halka dumarka maaragtay reer ansaareed ay ahaayeen kuwo hadalka ku celiya markaa Eh, raggooda arrintana uu ka cabanayay markaa cumar ibn khadaab radi allahu canh waayahay caatika bintu zayd ayuu guursaday caatika bintu zayd waa haweenaydii aynu dhowr jeer ka warramnay oo caatika ahayd oo cabdillaahi bn abi bakr ayaa qabi jiray kadibna cumar ayaa guursaday ilmaadeer bay ahaayeen cumar ibn khadaab eh, subxaan allah markuu cumar uu geeriyoodayna waxaa guursaday zubayr ibn alcawaam radi allahu canh waayahay wiil bay u dhashay baa la dhahaa cayaad oo dhahon sidoo kale cumar ibn khadaab wuxuu doonay inuu guursado inan uu dhalay inan ay dhashay gabadha la dhaho markaan abubakar ayaa inanta dhalay waxa u dhashay xaaskiisii la dhihi jiray allahuma salli calaa maxamed magaceed muxuu ahaa xabiiba bint lkharija xabiiba bint lkharija ayaa waxa u dhashay abubakar sidiiq inanta la dhaho umu kalfum inantaa abubakar muu arkin mabuu arkin abu abubakar wuu ka geeriyooda yani xabiiba bintu kharija oo uurkeeda leh ayuu markaa waxa weeya uu dhintay abubakr asidiiq radi allahu canhu waa kii abubakar karaamooyinkiisa mucjisooyinkiisa waxaa kamid mid a waa kii lahaa uurka waxaad ku sida buu yidhi waa inan yar buu yidhi umukalfumu bix buu yidhi subxaan allah inantaasi markii waxa weeye ay gabadh yar ay noqoto qaangaadhay iyadoo yar ayuu doonay cumar ibn khataab inuu guursado radi allahu canhu wuxuu ka doonay markaa walaasheed oo ahayd ahid radiallahu canha caaisha weydiiso waxay ku tidhi uma kalfume hadda way yartay moogta waxa la doonaya markay weynaato inay xaasu noqoto cumar ibn khadaab markaa waxay tihi anigu ma guursanayo bay tihi anigu ma guursanayo cumar ibn khadaab waa nin adadag ayay tihi subxaan allah dabadeedna saxaabiga camru bn alcaas radiallahu canh ayaa wuxuu ku dhahay anaa kuu haya buu yihi gabadh aad guursatid oo ehelka beytka nebiga ah allahu akbar oo iyaduna uma kaltuuma wey markaasuu yihi waa tuma wuxuu ihi waa umu kaltuum bintu caliy oo waxaa dhashay faatima bintu rasuulillaah allahu akbar waaba gabadh dhashii nebiga ah oo faatima ay dhashay cali ibn abi taalib ayaa markaa waxa weeye dhalay oo aabba ah waa umu kaltuum umu kaltuum ayuu doonay afartan yacni dirham ama lacagtii danaaniirtii berigaa la isticmaali jiray buu ka bixiyey wuu guursaday markaa gabadha markaas umu kaltuum oo cali ibn abi taalib radi allahu u dhalay ayaa markaa waxay u dhashay laba caruur ay u dhashay wiil la dhaho zayd iyo wiil gabadh la dhaho markaa ruqaya ayay u dhashay markaa fiirso cumar ibn khadaab iyo cali ibn abi taalib maxaa ka dhexeeya sihri baa ka dhexeeya macnaha waxaa ka dhexeeya xididnimo ayaa ka dhexaysa nabi cumar ibn khadaabna wax colaada oo uu qabay ehelka beytka ma jirte jacayl xad dhaafa ayuu ehelka beytka u qabay fitnada balaayada waxaa dhalisay oo waxa weeye dadka muslimiinta kusoo dhex tuurtay waa shiicada weeye walciyaadu billah oo mar walba inugu akhriya in cumar ibn khadaab iyo markaa ahlulbeytku ay col ahaayeen hadday col ahaayeen oo ay siday sheegayaan colaad ay u dhaxaysay dee cali ibn abi aalib inantiisii oo ay faatima dhashay uma guurin lahayn cumar ibn khadaab subxaan allah waana daliilka koowaad iyo xujada koowaad ee kugu caddaynaya inay ahayn dad walaala ah oo isxigo oo xidid iyo toll ah wey waayahay isugeyn cumar ibnu khadaab wuxuu guursaday caruurtiisa waa wuxuu dhalay baan ujeedaa saddex iyo toban caruura saddex iyo toban caruura ayuu dhalay zayd ilakbar ayaa jira wiil la dhaho zayd ilasqar baa jira caasim ayaa ahaa cabdilaahi cabdiraxmaan alakbar cabdiraxmaan alasqar cabdiraxmaan alawsad saddex cabdiraxmaan ayuu dhalay cubaydillaah wiilka la dhaho cayaad xabsa ruqaya zaynab faatima saddex iyo tobanka caruura ayuu markaa u dhalay wuxuuna u guursan jiray cumar ibnu khadaab si uu ubad badan u dhalo wuxuu jeclaa inuu tarmo uu aada u tarmo dumar badan iyuu guursan jiray walidaalika waa ki dhihi jiray ala ilaah baan ku dhaartay wuxuu yihi anigu ma jecli buu yihi xidhiidhka gogoleed ee nin iyo dumarka dhex mara sidaa uma sii xiiseeya buu laakiin waxaan u guursadaa buu yihi waxaan u guursadaa yacni si aan taran aan u tarmo oo waxa weeye ay marka waxa weeyaan eh, aan u tarmo ilmo yar oo ilaahay u mahad celinaya ilmo yar oo ilaahay u mahad celinaya oo ilaahay waxa weeye baryaayo u cibaadaysanaya ayaan u guursadaa buu yihi cumar ibnu khadaab radi allahu canh noloshiisi xilligii jaahiliga walaalayaal cumar ibnu khadaab dabcan dee magaalada maka waa nin u dhasho waa nin reer qurayshada weeye oo carabtiiyo xilligaa dee ku dhihi jireen laandheeraan ahayn subxaan allah <laughs> waxa weeye wuxuu kaga duwanaa isagu cumar ibn khadaab wuxuu ahaa nin yaqaano qoraalka waxa la baray nasiibkiisa wax akrinta iyo qoraalka la baray halka xilligaas dadka wax akhriyaa ama wax qoraa aad bay u yaraay laakiin cumar ibn khadaab isagu wuxuu bartay qiraa'ada wax akrinta iyo qoraalka ayuu bartay isagoo yar buu mas-uuliyadda qaaday aabihii baa markaa geela u dhiibay markaa geeljir uu ahaa geela loo dhiibay geeluu raaci jiray aabihina nin adadaga ayuu ah oo qallabsan ayuu ahaa subxaan allah waa kii dhahay cumar ibn khadaab khadaab ayaa markaa waxa weeye geela irdhibe buu yihi wuxuuna ahaa kaana fadan qaliid nin adadag ayuu ahaayo qallafsan adhig geelan u raaci jiray buu yidhi waxaa kaloo uu dhahay xaabadana waan soo guri jiray buu yidhi xaabadana waan soo guri jiray buu wuxuu ihi haddii aan shaqo fiican la yimaado aabbahay baa isoo dabageli jiray haddii markaa aan gaabiyana wuu igaraaci jiray buu yihi wuu igaraaci jiray markaa waa isagoo wiil yara weeyaan subxaan allah sidoo kalena xilliyadan Eh, waxa weeye khadaab ninka la ydhaahdo wuxuu de wuxuu ahaa mushrik ayuu ahaa gaal buu ahaa sanam ayuu lahaa khadaab sanam ayuu lahaa marka riwaayaanka qaar waxay tilmaamayaan afarka qaar wallahu aclam fi sixatiha ilahi ba ogeliya sax tahay yoin kale laakiin in cumar ibn khadaab uu sanamkii waxa weeye intuu ka samaystay intuu sanam aabihi uu sameeyey oo xalwadiiyo muus iyo xalwadiiyo timirinta laga sameeyey subxaan allah ayaa waxa weeye cumar baa gaajooday dabadeedna cumar baa wuxuu yihi war cuntaysi ila ilaahiisii weeyaan uu dul fadhiyaa subxana alla waana wiil yar bu yihi anigu aad banu yaraa bu sagaal sano jir xitaa waa ka yaraa buu yihi allah markaasa waxaan ku ihi ilaahayo cuntoisi kaasuu yihi si waa sanam xalwad laga samaystay timire saasuu isoo egay buu waxaan ku ihi wari waraabi waxbay waa isin waayey buu yihi lugtan qabta wuxuu waa cunay <laughs> ilaahiisii ayuu cunay oo lugtii iyo ilaa markii dambe ugu dambeysay uu markaa waxa weeye uu laastay gebigiisiiba markii dambena intuu xalwadiyo in yaroo timida ku dhoobdhoobay ayuu halkaa uga soo taagay aabihii subxaan allah marka aabihii ninka noocaasa buu ahaa walciyaadu billahi rabb alcaalamiin waxaa kaloo uu geela u raaci jiray habaryarihii habaryarihiina waa reer bani maqsuum wey waa reer bani maqsuum reer bani maqsuumna waa qabaa'ilka uga caansan reer quraysheed wey ee uu kasoo jeedo waliid ibnu maqiira dee ninkii dhalay khaalid ibnu waliid ee uu kasoo jeeda abujahl bismi illaahi raxmaan raxiim raggaasi ay kasoo jeedaan wey waa reer bani maqsuum habaryarihii markaa reer bani maqsuum buu geela u raacin jiray waana kii uu xasuusin jiray markaa inuu geel jiro ahaa oo uu magaalada maka geela ku raaci jiray waa ka waramay maalin maalmaha kamid mida isagoo amiirilmuminiin ah oo yacni madaxweyne u ah muuminiinta oo dhan subxaan allah ayaa naftiisa isugu sheekaysay warma ninkaagii geeljiraha ahaan jiraybaa maanta dunidaba nin dowladda ugu sarraysa madaxu ah dabadeedna khudbad buu gale masaajidkuu yimi waa khudbadeeya wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartee waxaan xasuustaa buu yihi aniga oo geela u raaca buu yihi habaryarahay ugu raaca meel waadiga halkaas magaalada maka ugu raaca buu ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu dhahay radi allahu canhu am ya amiir lmuminiin maxaad isu caabanaysaa buu yihi maxaad isu ceebanaysaa amiir lmuminiinow markaasuu dhahay naftaydaa iigu sheekaysa buu yidhi hawo dabadeedna waxaan doonayaa in aan kibir jabiyo buu yidhi aan xasuusiyo inay asalkeedii ahayd geeljiro ay ahayd subxaan allah cumar ibnu khadaab markii uu dhalinyarada ahaa wuxuu ahaa nin yaqaanay sportska yacni waxaynu nidhi nin markaanu tilmaamaynay qaabku u eka nin adadag ayuu ahaa iyo jidhkiisu ishaysto marka nin sportisa buu ahaa oo waxa weeye musaaracada ayuu aada ugu wanaagsanaa musaaracadu waa legdanka legdankana suuqii cukaad ee magaalada maka ku yaalay waxaa jirtay legdan xor ah oo la geli jiray legdan xor ah oo waa laysla legdami jiray waxaa la tilmaama cumar ibn khadaab iyo khaalid ibn walid waa ilmaabti weeyaan isku da way ahaayeen dabcan isku xilli wey way legdami jireen ayaa la dhahaa khaalid iyo cumar way legdami jireen subxaan allah Eh, legdankaasna caan ayay ku ahayd magaalada maka waayo magaalo waxay ahayd suuq ayuu ahaa weyn oo tijaarada iyo ganacsiga laga wado marka dadku markay isu yimaadaan ayaa waxa weye dhalinyaradu way lagdami jireen subxana allah way legdami jireen ninkii ugu haystay legdankana wuxuu ahaa ninka la dhaho rukana rukana wuxuu ahaa geesigii ugu haystay legdanka dunida carabta oo dhan ugu haystay weeyaan ee eh, ciid loolisaba loo waayey maalintii dambe ayaa muxamedun rasuulullahi baa u yimi wuxuu ku dhahay rukaanow haddaan kula lagdamo oo aan kaa badiyo may rumaynaysaa buu yihi rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh rasuul iyaa iga badin karaya rasuulkii iyo rukaana isgalay subxaan allah waa la isqabtay waa la lagdamay waa la lagdamay ninkii rukaana beerka dhulka loo dhigay subxaan allah mar labaad igu celi buui ayuu dhahay maxamedow mar labaad baa loogu celiyo rukaana dhulka la dhigay markii labaadna mar saddexaad igu celi buu yihi rukaano wuxuu yihi maxamedow waxbaa wax cusub baa ii yimi buu yihi markii saddexaad baa looga celiyo rasuulullahi maxamed baa dhabarka dhulka u dhigay ninkii rukanada dhihi jiray subxaan allah ilaa markii dambe uu ninkii waalkii ku islaamay uu yidhi tani waa lama arag buu yidhi subxaan allah marka legdanka waa jiray walaalayaal khaalid waxa weeye cumar ibn khadaabne nin legdamaaya buu ahaa waxaa kaloo bartay fardafule ayuu noqday fardaha ayuu aada u bartay iyo hubka iyo waxyaalihii la midkaa waxaa kaloo aada u yaqaanay gabayga suuqa cukaadna wuu iman jiray ee ku yaalay magaalada maka iyo suuqyadii kale ee suuqi janna la dhihi jiray iyo dilmajaaz waa suuqyo caana weeye ganacsiga iyo bacmushtarka uu ka socon jiray wuxuu aaday dhulka shaam ayuu aaday cumar ibn khadaab ganacsi buu u tagay dhulka yaman ayuu aaday isagoo ganacsi buu u tegey taasoo ka dhigtay markaa dadkii waxaystay ee maalqabenkay ganacsadayaashii magaalada maka raggii ugu roona ayuu noqday markaa cumar ibn khadaab radi allahu canhum sidoo kale reer quraysheed wuxuu u hayay mansabka loo yaqaano safiir ayuu ah eh, safiirku waxa weeyaan awowgii waxaynu nidhi nufayl ibnu cabdilcuza wuxuu ahaa nin ay carabta reer quraysheed ay xaakim ka dhigteen oo loo loo soo xukum tegi jiray sidaasoo kale safiir bay ka dhigteen carabtii reer quraysheed cumar ibnu khadaab oo waxa weeye Eh, marka qabailka reer quraysheed iyo qabaa'ilo kale markaa ay ay islaayaan ama dhib ay dhex marto waxa weeye reer quraysheed ninka matali jiray cumar ibn khadaab ayuu ah oo u hadli jiray kow nin dee wuxuu ahaa adag oo aan cid dhankiisa cidina kasoo dhici karaynin ayuu ahaa xagga xukunka iyo qaadinimada iyo xaggana waxbaa ka yaqaanay markaa reer quraysheed arrintaas ayuu u qaabilsanaa islaamka ka hor markii markaa islaamku uu yimi ee nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam soo saaray dad ducafaa oo masaakiina baa rumeeyey nabiga inta badan dad masaakiina bay ahaayeen subxaan allah kadibna dadkii markaa masaakiinta ah waa la laayey oo waa la dhibay oo waxa weeye naftooda lagu dhibay cumar ibn khadaab wuxuu ka mid ahaa raggii u arkayey in dhaqankoodii loo soo galay oo diintiisii la bedelay reer quraysheed iyo diimahoodii lasoo galay oo la ceebeeyey awowayaashii ayuu arkayay arrintaasi aada ugu weynayd kadibna wuxuu ka mid noqday dadkii ugu dhibta badnaa ee muslimiinta dhibayay markaa gabadh yar oo jaariyad ahayd gabadh weeyaan jaariya haddaad maqashid maaha gabadha khaadimadda ah jaariya haddaad maqashid macnaheedu waa gabadh wey waa gabadhun wey jaariya bimacnaa gabadh wey gabadh yar markaa oo islaamtay ayuu markaa cumar ibnu khadaab u qaabilsanaa xagga garaacidda waa tumi jiray maalin buud aada u garaacay oo tumay ilama uu ka daalay deetana siduu u garaacayay ayuu wuxuu <laughs> ayuu wuxuu dhaha ilaah baan ku dhaartay gacantii bay daashay dabadeedna ushiibu halkaa ku tuuray subxaan allah waa marka waxa u yimi waxa u yimi abubakr asidiiq markaas abubakr ayaa gabadhii addoomad bay ahaydoo wuu iibsaday markuu iibsadayna ilaahay dartii buu xoreeyey abubakr asidiiq radi allahu canh markaa raggii ka qeyb qaatay ayuu ahaa radi allahu canhu sidoo kale gabadha la dhahdo umu cabdillaahi ibnu xantama gabadha la dhahdo umu cabdillaahi waa waxay kamid mid ahayd dumarkii muslimaadka ayada ninkeedii camir la dhihi jiray waa xilligii loo ogolaaday inay hijroodaan mar haddii dhibtii ay ku badatay magaalada maka hijrooda baa layidhi marka gabadhii oo ninkeedii ka maqan yahay oo iyaduna xidhxidhanayso oo isla de dhulkii xabashida iyo dhulka aad ayaa ilaahay amarkii waxaa kasoo horbaxay ninkii cumar cumarna nin aad u dhib badan ayuu ahaa xilligan oo dee muslimiinta waxa weeye kasoo horjeeda way naxday gabadhii waxay tidhi maanta ayaa waxa weeye abaaba-aysaan cumar baa markaa waxay ku tidhi cumar baa yidhi xaggaa ku socotaan yacni umu cabdillahi xaggaa ku socotaan waxay tidhi waadna dhibteen bay tidhi oo waad na naga adkaateen dhulkii ilaahay oo dhan baad nagu codhiidhiseen markaa dhulkaa ilaahay ee kale ayaanu aadinaa iskaga hijroonin dabadeedna cumar ibnu khadaab wuxuu ku dhahay gabadha idan saaxabakum ullah haddaba haddii dhulka dhulkiiniyaa ka tegaysaan alle markaa micina ha ahaado waa u duceeyey marka marka way u qaadan weyday ninkii dhibta badnaa qalbigiisii maxaa ku dhacay bay tidhi way isweydiisay subxaan allah wuxuu ihi idan saaxabakum ullah ninkii cumar wuxuu ka naxay gabadh yaroo muslimada ah oo diinteedii markaa diin islaam ay qaadato diin cusub xilliga ahay oo dhulkoodii iyo beledkeedii uga baxaysa diinteedii subxaanal markaa siday u adag tahay wuxuu la yaabay oo uu la fajacay dadkan muslimiinta ah adkaysigooda iyo samirkooda siday markaa u adkaysanayaan diintooda iyadoo la fitnaynaya haddana subxaan allah dabeedna waa u duceeyo wuxuu yihi saaxabakum allah ilaahay maciina ahaada buu yidhi markaa waxay ka dareentay dabacsanaan ayay ka dareentay ninkeedii caamir ibnu rabiica baa soo noqday waxay doonayeen inay hijroodaan oo warkiiba u sheegtay wuxuu ninkii cumar baan la kulmay waana naxriba ninkii wuxuu hi maxaa dhacay muxuu ku sameeyey waxay tihi wallahi waa hadal wanaagsan baabuna yidhi bay tii waa wuxuu nagu yidhi baa ilaahay micina ha ahaa wuxuu dhahay ninkii caamir ibnu rabiica oma wuxuu yacni damaaci uu kaa galay inuu cumar islaamo gabadhii baa waxay tihi uma cabdillaahi ahaabay tidhi waa laga yaaba inuu islaamayo waxay tidhi markan wuxuu yihi ninkii caamir ibnu rabiica wuxuu yihi ilaah baan ku dhaartee cumar inuu islaamo iska daayo marka uu dameerka khadaab uu islaamo ayuu cumar islaamayaa bay ayuu yidhi ninkiibaa saa dhahay subxaan allah yani waxay ku tusinaysaa sida ay uga deerinayeen inuu islaamo marka marka maalin maalmaha ka mid a ah ayaa rasuulullahi maxamed sala allahu alay wasalam ayaa waxa weeye ducaystay wuxuu ku ducaystay allahuma aciza alislaama biaxabi alcumarayn ilaahay ow diinta islaamka waxaad ku xoojisaa oo aad awood yani awoodda islaamka waxaad ku xoojisaa labada cumar kaad jeceshahay midkood labada cumar kaad jeceshahay midkood labada cumarna waxa weeye mid waa cumar ibnu khadaab weeyaan cumarka kalena waxa weeye waa abujahl abujahl baa waxaa la dhihi jiray abujahal magaciisa waxaa la dhihi jiray cumar ibnu hishaam ayaa la dhihi jiray waa labada nin ay isu abtigaa laba nin oo adag weeyaan xoog u haddii ay islaamaan islaamka sare ayay u qaadayaan waxa weye dadka islaamka iyo muslimiintu way xoogeysanayaan wey markaa rasuulka ilah baasaa ku ducaystay calayhi salaatu wasalaam dabadeedna reer quraysheed baa shiray shir baa laysugu yimi shirkaa markaa waxaa lagu gorfeynayay in la dilo rasuulullahi moxamed sala allahu alayh wasalam ayaa la dilayay markaa cumar ibnu khadaab ayaa ballan qaaday inuu ballantaa oofinayo oo isagu u qaabilsan yahay inuu dilo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay marka maalintii buu soo baxay isagoo ku jani qaaran seeftiisii warankiisii iyo howlihiisii wixiisii oo dhan wata subxaan allah wuxuu raadinaya uu raadacaynayaa rasuulullahi moxamed sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisii buu raadinayay isagoo soo socdaba waxaa ka hor yimi ninka la dhahdo nucaym ibnu cabdillaah ayaa ka hor yimi nucaym ayaa ku uri war xaggaad ku socotaa seefta oo wadataa wuxuu dhahay wallaahi waxaan ku socdaa ninkan saabi ah yacni saabi waxay u yaqaanaan qofka diinta bedelay ninkan diinta bedelay baan ku socdaa buu idhi ee diintayadii ceebeeyey ee awowayaashiiya ku tilmaamay sufahayo maangaab ku tilmaamay ninkaas ayaan ku socdaa buu yidhi subxaan allah qiso dheer baa dhex martay ninkaas wuxuu doonayay inuu ka leexiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay oo xagaad ka gelaysaa reer bani haash reer bani cabdimanaaf haddaad dishid adigana way ku dilayaan reer bani cabdimanaaf oo qoyskii nebigaabaa ku dilaya wuxuu dhahay cumar wallahi adaaba malaa sabata buu yidhi aduna diintiibaad bedeshay soo maa waa la isqabsadaa nimankii muran iyo dood baba meeshu yimid markii dambe ayuu ninkii nucaym wuxuu ku dhahay haddaad cid yacni islaamtay ama diinta bedeshay wax ka qaban karaysid orado u tag walaasha faatima bintu khadaab iyo sawjkeeda saciid ibnu zayd oo ilmaadeer bay ahaayeen mugti saciid ibnu zayd iyo subxaan allah cumar ibn khadaab waa ilmaadeen marka saciid ibnu sagiin adeertii buu guursaday faatima bintu khadaab radi allahu canha wuxuu yihi seediga saciid ibnu zayd iyo walaashaa faatima bintu khadaab orda wax ka qaba kuwaasaa markaa diinta bedelay buu yihi waa cadhooday ninkii markaa cumar abahaa radi allahu canhu waa cadhooday waa soo haaday markaa gurigii walaashii buu yimi markuu soo socday guriga uu soo dhawaaday ayaa wuxuu maqlay cod buu maqlay xanshaashaqa cod buu maqlay dabadeedna albaabkii buu garaacay xoog buu garaacay albaabkii waa la yaaba waxa dhee man yaa albaabka garaacaya wuxuu yihi waa cumar wey waxa ku jira qolka khabaab ibn alarat waa saddex bay ahaayeen waa saciid ibnu zayd iyo faatimo isqaba iyo khabaab ibnu arat saxiifad bay haysteen qur-aana oo ay akrinayeen khabaab wiil wuxuu ahaa nin dee waxa weeye dadka dacaafada kamid ee ah tamarta yarle markuu cumar codkiisii maqlay ayuu gabaday u dhuntay markaa guriguu ku dhuntay meel buu ku dhuntay waa laga furay albaabki wuxuu dhahay waa maxaa codkan maqlayay buuri codkan aan maqlayay muxuu ahaa waxay dhaheen waa war aan anagu wadanoo gaaro wey wuxuu hi war maahe waad gaalowdeen soo maaha macnaa diintii baa bedesheen soo maaha dabadeedna sedigii oo saciid ibnu zayd ahaa ayuu qabtay marka gaadhkuu soo qabtay dabadeedna gacmihiisu laba diblo u qabtay dhulkuu dhigay beerku kaga fadhiistay isagoo garaacayo tumaya ayaa waxa weeye faatima oo xaaskiisa ahayd baa soo oroday walaalkeed cumar bay markaas tidhi ka qabo dee ninka ka qabo subxaan allah dabadeedna cumar wuu soo jeestay dhirbaaxu wejiga kaga dhuftay markaa dhirbaaxo ayuu wejiga kaga dhuftay gabadhii faatimo ahayd dhiig baa wejigeeda ka yimid way cadhootiyadiina waxay tidhi raqma anfak qasab adoo maqlaya baanu diinta diinta islaamka waanu islaamnay ma waxaad nagu haysataa bay tidhi laa ilaaha ila allah baad nagu haysataan ma laa ilaaha ila allah baad nagu haysataan subxaan allah markaa cumar ibnu khataab wuu isbedelay markuu arkay walaashii oo dhiig wejiga uu ka socdo ayuu isbedelay markaa subxaan allah wuxuu dhahay ii dhiib saxiifadaad akrinayso waxay tidhi kuu dhibi mayno anta rijsun baa tahay waxa weeye najaas daahirba ma tihid bay ku tidhi subxaan allah wuxuu dhahay maxaan yeela waxay tidhi qubayso markaad soo qubaysatidii kaalay subxaan allah cumar ibnu khataab ka dhambay ay ahayd naxariista ilaahay baa taabatay subxaana wa tacaala waa galay waa qubaystay waa soo noqday wuxuu ihi saxiifadii oo dhiib saxiifadii baa loo dhiibay wuu akhriyey markaa suuratu taaha ayaa markaa wax weeye ku qornay wuxuu markii ugu horreysay la yaabay bisinkiibu horta la yaabay bismi illaahi araxmaani araxiim ku bilaaban magaca allah soo naxariistay naxariista guud iyo tagaarkaaba uu la yaabay bisankii wuxu hi ilah baan ku dhaartay waa magacyo wanaagsan wuu sii waday marka taha ma anzlna calayka alqur'ana litashqa ila tadkirata liman yakhsha tanzila miman khalaqa alarda wasamaawaati alcula alraxmanu cala alcarshi istawa lahu ma fi samaawaati wama fi lardi wama baynahuma wama taxta hara wahaakada ilaa wuu sii waday oo uu suuraddii marka uu aada u wuxuu dhahay ilah baan ku dhaartee rabbiga sidan markaa waxa weeyaan sifooyinka noocan leh xaq ayuu leeyahay la caabudo buuri dabadeedna wuxuu dhahay ii geeya buuri waxaad ii geysaan moxamed ii geeya buuri dabadeedna walaalayaal waxay dhaheen maxamed maxaad ku faraysaa wuxu uhi waan islaamayaa buuri aniga maxamed ii geeyay markii uu maqlay waan islaamaya ninkii khubayb ee qolka ku dhuumanayay baa ka soo baxay meeshii dabadeedna wuxuu dhahay bushaarayso cumarow ilaah baan ku dhaartay shalay tolo maalintii siniineed nebigii ilaahay baa wuxuu ku ducaystay allahuma aciz aciza alislaama biaxabi alcumarayn ilaahayu islaamka waxaad ku xoojisaa labada cumar kaad adigu jeceshahay ilaahay baa ku jecele buu yidhiye ku bushaaraysa buu yidhi subxaan allah waa soo baxay markaa ninkii cumar isagoo seeftiisa wata waxay ku dhaheen buurta safa buurta safiya marwa waa taqaanee xajigu buurta safa hoosteedu nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam isagiyo saxaabadiisa waa soo baxay markan gurigii buu nebigu joogay buu albaabka kusoo garaacay marka saxaabadu waa dad iska tamar yar bay ahayn xilligaa laakiin saddex maalmood ka hor waxaa islaamay xamse ibnu cabdilmutalib geesigii muslimiinta nebiga adeerkii ahaa ayaa islaamay maalinta saddex maalmood buu islaam yahay buu la fadhiyaa qolka iyo saxaabadii kale tamarta yarayd ee masaakiinta ahayd xilligaa subxaan allah albaabkii uu cumar soo garaacay markuu albaabkii soo garaacayba daloolkay ka eegeena waxay dhaheen waa cumar oo seef siita bay dhaheen waa la naxay markaa ile cumar inuu shar u yimi iyo inuu khayr u yimi cidina kala garan maysa xamsaa yidhi nin geesiya buu ahay wuxuu yihi ka fura buu yidhi albaabka ilaah baan ku dhaartay seeftaa uu sito hadduu shar u yimi tiisan ku dilaynaa hadduu khayr u yimina dee uu nagala kulmi rasuulkii baa soo baxay calayhi salaatu wasalaam isaga albaabkii ka furay dabadeedna nebigu guntintiisa guntintu waa macawista halkaa laga gunto soomaydaan arkin ama surwaalka halka laga xidho halkaa guntinta ayuu qabtay iyo safety buu saa ugu qabtay markaasuu yihi ibnu khadaabow miyaanad joojinaynin inta ilaahay uu kaaga soo dejinayo qaarico ama wixii lagu soo dejiyey weliid ibnu muqiire oo kale mima waxaad sugaysaa wixii lagu soo dejiyey weliid ibnu muqiire oo kale in lagugu soo dejiyo wuxuu dhahay moxamedow ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana moxamedan rasuul llah fakabara rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa takbiirtay allahu akbar ayuu yidhi muslimiintii qolka joogtay baa markaa waxay fahmeen inuu cumar uu islaamay fakabaruu iyaguna way takbiirteen allahu akbar ayay dhaheen ilama aya la dhahay maalintaas takbiirtii ay takbiirteen muslimiintu magaaladii maka ayay gilgili gaadhay oo meel walba oo laga maqlay takbiirtoodii subxaan allah subxaan allah markii uu islaamay cumar ibnu khadaab radi allahu canhum ayaa walaalayaal nebigii buu la hadlay waa nin geesiya weeyaan wuxuu ihi alasna cala alxaq ya rasuul allah xaq miyaanaan ku sugnayn rasuul allow wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ha xaq baa ku sugantidiin in midtum wa in xuyiitum haddaad noolaataan iyo haddaad dhimantaan bay allan ku dhaartay xaq baa ku sugantidiin wuxuu dhahay rasuul allow haddaa maxayn isu qarinaynaa ilan dacwadu markay bilaabaysa waxay ku bilaabantay si qarsoodiya maxaynu isu qarinaynaa aynu banbaxno buu aynu banbaxno waa la soo baxaybaa maalinta laba saf oo waaweyn ayay muslimiintii soo galeen safna xamsa hogaaminaya safna cumar ibnu khataab ayaa hogaaminayay dabadeedna way soo socdeen waxay yimaadeen magaaladii marka gaar ahaan beytkii ilaahay bay yimaadeen kacbadii ayay yimaadeen gaaladii reer quraysheed ayaa markaa waxa weeye naxdin beerku istaagay weeye walaalayaal markay arkeen cumar ibnu khadaab oo wiilkii ay ku dhaaran jireen ah yacni inuu muslimay waxa weeye albaabkii meesh masaajidkii bay galeen kacbadii bay ku tukadeen way dawaafeen xalaqaad bay u fadhiisteen subxaan allah cumar wuxuu dhahay dadka yaa ugu dhib badan buu yihi muslimiinta yaa idinku dhib badnaa waxay dheheen abujahal kaasuuli ma maabtigay wuu tegey albaabkiibuu ku garaacay ninkii abujahal ahaa abujahal baa markaa subxaan allah buu furay markaasuu yihi yaa abu abujahal laqad saba saba'tu buu yihi diintii baan bedelay abujahalow kaasuu hi a facalta ma saasaad yeeshay kaasuu hi nacam facaltu markaasuu abujahal wuxuu uhi laa tafcal war sidaa ha yeeli wuxuu dhahay war waan sameeyey raqma anfik baan ku sameeyey buu intuu cadhooday buu albaabkii qab ka soo siiyey u soo xidhay markaa ninkii abujahl haddana marba siduu marba nin ayuu u tegaya raggii madaxdii gaaladii reer quraysheed ee waxa weeyaan ugu dhibta badnaa oo uu ogeysinayay inuu islaamay ilaa markii dambe lagu yidhi war waxaad u tagtaa ninka la dhahdo magaciisa jamiil ibnu macamar aljumaxi ninka maaragtay jamiil la dhaho u tag ninkaasi waa wariye waa nin wariye ah oo waxa weeyaan isagaa reer quraysheed warka gaadhsiinaya ninkiibuu u tegay wuxuu ku hi nin jamiilow ma ogtahay inaan islaamay intuu araygiiba intuu afkaanu aanu kasoo bixin buu intuu go-iisii qaatay buu sidaa intuu ululay go-iisii ayaa wuxuu dhahay sabaa cumar sabaa cumar cumar baa bedelay diintii magaaladii maka iyo golayaashii ay fadhiisan jireen buu ku qayliyay nin qaylo dheer buu ahaa dabadeedna cumarna wuu ka daba cararay wuxuu leeyahy cabdillahi bni cumar anuu wiil yar baan ahayo waan xasuustaa arrintaasoo baan daba ordayaa buu yidhi markaa cumar wuxuu leeyahay buu yidhi diintii ma bedelina waan islaamay diintii ma bedelina waan islaamay ilamaa iyo uu kacbadii uu kasoo galay subxaan allah oo golihii waxa weye reer quraysheed oo fadhfadhiya uu u yimi subxaanaka rabbana dabadeedna waa la ysgalay waa la dilay ninkii rag ciiddaa ka badan baa isugu yimi isagoo nin xoog weyn waa iska celin karaa waa iska celiya waa iska celiyey wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab mar igu bataan nin madax u ah baan eegtaa waan qabtaa dhulkan dhigaa buuri wuxuu qabtay ninkii odaygii la dhihi jiray cutba ibnu rabiica dhulkuu dhigay subxaan allah labada indhood buu faraha ka geliyey <laughs> odaygii baa qayliyey marka odaygii baa qayliyay deetana dadkii dhabarkiisa taagnaa iyo dilaaya baa ka yaacay wuxuu dhahay farsamaba wey mar markastay igu soo yaacaanba nin madaxu ahun baan qabtaa dhulkan dhiga uun ka xoog weynahay indhuhun buun faraha ka gelinaya dabadeedna wuu caqayliyaayo wuu cabaadaa dabadeedna wayga yaacaan wuxuu dhahay sidii ilaa qoraxdu ka dhacaysay sidii baan isu haysanay buunan isu dilay markii aan fadhiistay ayaa waxaa yimi oday nin oday ahaa oo maryo xariira sita quruxdiisa maryaha siduu u qurxoon yahay oo u labisan yahay laga yaabay subxaan allah ninkii baa yidhi war ninkan maxaad ku haysataan reer bani cadi xagaa ka gelaysaan faraha ka qaada buuli waa nin diintiisi diintiisii yacni diin kalan buu galaye dee ninka maxaa ku haysataan buuli cumar ibn khadaab wiilkiisa cabdillahi ibn cumar baa weydiiyo ku dhahay xilligii markaa waxa weye magaalada madiina uu tagay ee uu hijrooday ayuu dhahay aabow ninkii beri maalintii raggan kaa celiyay yuu ahaa markaasuu cumar wuxuu dhahay odaygaas waxa weeye caas ibnu waa'ila sahmi waa caas odaygii la dhihi jiray weeye ee dhalay saxaabigii la dhihi jiray camru ibn alcaas wey radi allahu canhu islaamkii yani raad weyn ayuu ku yeeshay ama saameyn weyn ayuu ku yeeshay islaamnimadiisii cabdullaahi ibnu mascuud radiallahu canhu oo ka mid ah dadkii muslimiinta iska tamarta yaraa xilligaa ayaa wuxuu leeyahy maa zilna acizaam mundu an aslama cumar buu yidhi kamaanaan suulin inaanu nahay dad xoogan ilamaa laga soo bilaabo maalintii uu islaamay cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahy maanan awoodi karaynin in aan ku dawaafno yacni kacbada aan ku dawaafno maanan awoodi karaynin manaanan awoodi karaynin in aan waxa weeye masaajidka aanu ku tukanno maanan awoodi karaynin buu yihi ilaa uu ka islaamay cumar ibnu khadaab mar kale cabdullahi ibnu mascuud wuxuu dhahay radi allahu canhu wuxuu yihi cumar islaamnimadiisu waxay ahayd furasha ayay ahayd buuhi hijradiisii markuu hijrooniyana waxay ahayd buu yihi nasran gul ayay u ahayd islaamka muslimiinta imaaradiisii markuu xukunka hayana raxmad iyo naxariis ayay u ahayd islaamka muslimiinta suhayb radi allahu canhu sahayb arumi wuxuu leeyihi cumar ibn khadaab markii uu islaamay islaamkii islaamkiibaa horta daahiray oo muuqday subxaan allah ilamaa iyo diinta dadka loogu yeedhay si badheedha markii hore si qarsoodiya laysugu yeedhi jiray laakiin markan waa lala soo banbaxay buu yidhi allah oo ah waxaan u fadhiisanay buu yidhi beytka ilaahay anagoo xalaqada ah baan u fadhiisanay oonaan cabsanaynin markaa saxaabadii aad bay u farxeen oo waxay way waxay dareemeen inuu nebigu cid difaacaysa ay heleen inuu nebigu helay cid markaa difaacaysa cumar wuxuu islaamay sanadkii lixaad ee hijiriyada bishii dilxaj muslimiintii ragga ahayd waxay ahayd xilligaa sagaal iyo soddon walidaalika cumar wuxuu leeyahay afartan nin ninkii afartaneeye baan ahay culamada qaar baa ka daba toga dhahay koob iyo toban dumaraa jiray ama qaar kaloo muslimiina baa jiro cumar aan ogeyn waayo isaga de islaamnimadiisu way dambeysay walow haddana islaamnimadiisu ay dambaysay afartan nin markuu ninka afartaneynaya uu yahay afartankii qofe ugu horreeyey islaamay wuxuu ka mid yahay cumar saabiqiintii ugu horreeyey oo soo horgalay diinta islaamka soo horgalay marka waa mina asaabiqiina buu ka mid yahay waa raggii saabiqiintii wey magaalada maka ku islaama dhibtii markii ay ku badatay rasuulka iyo saxaabadii waxaa la faray inay u hijroodaan magaalada madiina cumar markii uu doonay in uu markaa waxa weeye uu hijroodo uu doonayay inuu aado magaalada madiina ismuu qarinin isaga oo keliya ayaa markaa iclaamiyey inuu baxay wuu soo baxay markaa cumar intuu safety qaatay ul qaatay waran qaatay ishabeeyey ayaa wuxuu tegey golayaashii reer qurayseed meelahay ku shiri jireen dabadeedna wuxuu yihi shaahat ilwujuuh wejiy wejiyadiinu gubta buu yidhi wejiyadiinu gubta gaalay buu yidhi wuxuu yidhi man araada an tadkulahu ummu ninka raba hooyadii ay markaa waxa weeye ka goblomto wa yu'tamu waladuhu ilmihiisuna uu agoonu noqdo wa yarmalu zawjatuhu xaaskiisuna carmal ay noqotoy falyulqinii waraa'a hada alwaadi iigu kaalay buu yidhi aniga haygula kulmo waadigan iyo toggan halkaa ka dambaysa igu kaalaya buu yidhi anigu waan hijroonayaa ninka raba inay hooyadii gobla noqotoy carruurtiisu awooma noqoto xaaskiisina carmal ay noqoto aniga halkaa igu kaalaya buu yidhi waadigaa waan hijroonayaa meel walba waa tegay subxaan allah oo gaaladii qurayshid ay joogeen buu u cilaamiyey cid ka daba tagtay may jirin way wada cabsadeen marka marka cumar ibn khadaab waxaa sii raacay dad mustadcafiina dad iska tamar yar oo iyagu waxa weeye cabsanayay inay hijroodaan ayaa markay arkeen dee ninkaa geesiga ah ee sii socdaba ay sii raaceen oo waxa weeye cumar uu sii kaxeeyey waxaa kamid mid ahaa horta walaalkii walaalkii waxaa la dhihi jiray ehelkiisa markaynu ka nimaadniyo qoyskiisii caruurtiisii marka markaynu ka nimaadno waxaa kaloo ka mid ahaa walaalkii walaalkii waxaa la dhahdaa zayd ibnu lkhadaab ah, radi allahu canh zaynab zayd ibnu khadaab waa saxaabi wey cumar isaga ka islaamnimo horreeyey markaa cumar ibnu khadaab walaalkii aad buu jeclaa wuxuu dhihi jiray ilah baan ku dhaartee shahiidna wuu ahaa shahiidna wuu ahaa zayd ibnu khadaab oo wuxuu dhihi jiray maalintii uu dhintay wuxuu ku dhintay dagaalkii yamama lala galay habaarqabihii la dhihi jiray musaylamat alkadaab beenaalihii musaylama ayaa markaa walaalayaal wuxuu yihi walaalkay wuxuu yihi labada khayrba wuu iga horreyey islaamnimadana wuu iga horreeyey shahaadadana wuu iga horreeyey buu yihi subxaan allah marka aada buu jeclaa walaalkii zayd ibn khadaab ayuu ahaa wuu sii raacay waxaa kaloo sii raacay ninka la dhado camru ama iyo cabdillaahi ibna suraaqa waxaa sii raacay ninka la dhado khunays ibnu xudaafa sahmi isaguna saxaabi buu ninkaasi wuxuuna qabay xabsa yani cumar inantiisii xabse ahayd ayuu qabay intaanu nebigu markii khunays wuxuu ku dhintay dagaalkii uxud ayuu ku dhintay dabadeedna nabiga calayh isalaatu wasalaam ayaa guursaday xabsa markaa guursaday waa nebigu calayh salaatu wasalaam haweeneydaasi waxay ahayd gabadh garooba ama carmala bay ahayd markuu guursaday nebigu markaa khunays oo markaa uu sodog u ahana waa sii kaxeeyeen saciid ibnu sayd oo seedigii ahaa iyo in ahaa oo walaashii qabay faatimo waa sii raacay saciid ibnu zayd wuxuu ka mid yahay casharati almubashiriina biljana tobanka saxaabiye jannada loogu bushaareeyey ayuu saxaabigaasi uu ka mid yahay radia allahu canhu wa ardaa ilaahay raalliha ka ahaada waa yahay waxaa kaloo sii raacay waaqid ibn cabdillahi tamimi waxaa kaloo sii raacay khawla ibn abi khawla waxaa sii raacay malik ibn abi khawla oo xilfi wadaag bay raggaasi la ahaayeen caruurtii bani bakr iyaas iyo khalid iyo caaqil iyo caamir nimanka la dhahaa sii raacay waxay ku degeen markaa markii ay tageen magaaladii madiina ninka la dhaho rufaaca ibnu caamir ninka la dhaho rufaaca ibnu caamir ayay ku degeen oo waa waxay ku degeen weliba khaasatan meesha loo yaqaano quba ee masaajidka quba iminka ku yaala magaalada madiina halkaasay ku degeen waxaa la socday labaatan qof oo dadkii tamarta yaraa badan ayaa soo raacay markaa cumar ibnu khadaab albaraa ibnu caazib raximahullah waradya canhu wuxuu leeyay saxaabigaasi nin reer ansaareeda buu ah wuxuu yihi marka anagu haddaan nahay reer ansaareed magaalada madiine ciddii noogu hortimi waxay ahayd saxaabigii muscab ibnu cumayr awal safiir lilislaam safiirkii ugu horreeyey islaamka muscab ibnu cumayr radi allahu canhu waxaa ku xigay buu ka daba yimi cabdullahi ibni umma maktuum waa saxaabigii indhaha la-a ee aadaami jiray sidoo kale waxaa ka daba yimi buu yihi bilaal iyo camaar iyo wuxuu yihi sacad ibn abi waqaas raggaasaa yimi markii dambena waxaa noo yimi buu yihi cumar ibnu khadaab oo labaatan nin ay la socota buu yihi labaatan nin uu hogaaminayo kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar ayaa noo yimi oo magaalada madiina ay aada ugu faraxday buu yihi dabcan cumar ibn khadaab niman muslimiin oo saaxiib ay ahaayeen ayaa jiray oo ay ku ballansanaayeen in ay markay hijroonayaan isisi raacaan laba nin ayay ahaayeen mid waxaa la dhihi jiray cayaash ibnu rabiica ka kalena waxaa la dhihi jiray hishaam ibn alcaas ibn wail asahmi odaygii caas ibn wail baa dhalay waxayna walaalyihiin camru ibn alcaas wey marka labada nin cayaash iyo hishaam iyo cumar waxay dhaheen markaynu baxayno meel bay ku ballameen meel waadiya halkaa aynu isugu nimaadno qofkii la waayo waanu ka tegaynaa bay dhaheen waayo waa qof la xabisay oo qoyskiisii ay xabiseen cumar isaga waxaynu dhilcelime xabisi karin oo dinin awood le buu ahaa laakiin labada nin kale faamilkooda iyagu quwad lahaa lahaayuu qabtay dabadeedna cumar waa tegay meeshii buu tegay subxaan allah markii uu meeshii tegay waxay la kulmeen ninkii hishaam ibn alcaas ibnu waail in la xidhay oo uu iman waayey goobtii way iskaga tageen waxay israacay markaa cumar ibn khataab iyo markaa cayaash ibnu rabiica dabadeedna e, waxay tageen magaaladii madiina subxaan allah markii ay tageen magaaladii madiina ayaa waxa soo baxay nebigu markaa weli magaalada markuu joogaa waxa soo baxay habaarqabihii abujahal iyo abujahal walaalkii oo la dhado xaaris ibnu hishaam waxay raadinayaan oo doonayaan inay soo xidhaan ninkii cayaash ibnu rabiica la dhihi jiray cayaash ibnu rabiica iyo abujahalna xagga hooyada ayay ka walaala yihiin sidoo kalena waana ilmaadeer waana ilmaadeer xagga hooyadana waa ka walaalo waa soo baxay markaa ninkii abujahal iyo walaalkiisii kale la dhihi jiray hishaam ibn xarit eh, ibnu hisham la dhihi jiray way soo raacay magaaladii madiine ayay yimaadeen waxay dhaheen cayaashme abujahal baa markaa acuudu <laughs> billahi min ashaytaan irajim bal u fiirsada wuxuu dhagarta u maleegay abujahal muxuu u yahay fircoonka ummadan bal dhagartu maleegaya eeg ma intuu jidka kusoo jiray buu wuxuu sameeyey sheeko cusub ayuu sameeyey wuxuu dhahay ninkan waxaynu dhahaynaa hooyadaabaa markaa waxa weeye Eh, hawlo cusubi soo kordheen waa yimi wuxuu dhahay cayaashmee waa u yimi wuxuu ku dhahay cayaashow waana walaalaa xagga hooye ka walaan yihiin baan waana ilmaadeen wuxuu dha cayaashow hooyadaan waxaa ku nadar gashay ilama aad ka soo noqonaysid inaanay feedhaninba feedhashadu waa karfeedhiya iyo shalladan madaxa lagu lagu karfeedhaystay soo maydaan arkin waxay tidhi hooyadaa weligaayi inta wiilkii cayaashuu ka soo noqonayo horta karfeedh madaxa marin maayo bay tii waa kow midda labaadna inta uu cayaashuu ka imanayo qoraxda iyo waxa weye kulaylka kama kacayo bay tii halkaasaan fadhiyaya qoraxda iyo kulaylka ninkii hooyadiibuu u yara niyad jabay subxaan allah cumar baa u yimi saaxiibkii cumar baa u yimi wuxuu ku dhahay cumar bnu khadaab baa wuxuu ku yihi waar hooyadaa marka madaxa ay ka gasho injirtu injiriad markay madaxa ka gasho way iska feedhan doontaa marka qoraxdu ku kululaatay aragti inay aada u kulushahayna subxaan allah waxa weeyaan qoraxda way ka kici doontaa nimankani dhagar bay kuu maleegayaan ee waxa weeyaan haraacin ayuu yidhi nimankani waa khiyaanay wadaane haraacin buu yidhi wuu diiday marka ninkii cayaash ahaa wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab haddaad taa iga diiday wuxuu dhahay anigu anaa nin xoolole ah xoolan haystaan nisfu maali xoolahayga kala barh baan ku siinaya buu yihi cumar ee eh, iska joog buu yihi iska joog haraaci eh, nimankan waa niman wejigooda waxa iga muuqda buu leeyahay subxaan allah yani wejigii khiyaanada iga muuqatay calaa kulli xaal eh, waa adkaystay wuxuu dhaha waan raacayaa cumar wuxuu yihi haddaba haddaad raacaysid waxa weye awrkaas qaado ku safar niman nimankan ha u dhawaanin awrkaa marka haddaad khiyaano ka dareentid kusoo baxso kaga iimo kaga soo baxso waayahay buu uu soo baxsaday wuu raacay banu jira cafwan dabadeedna ninkii abujahal jidka intii lagu sii jiray ayuu wuxuu ku dhahay cayaashow walaal awrkan aan saaran ahay ayaa gaabiyey laa <laughs> xawla walaa quwata illa billah cayaashow buu yihi awrkan aan saaran ahay baa gaabi gaabiyey ee aan awrka kula fuule awrka dhulka inoo fadhiisi buu yidhi awrkiibuu ninkii dhulka fadhiisiyey abujahal baa markaa fuulay awrkii wuu qabtay ninkii dhab ninkii kalena waa soo booday waa la qabtay ninkii labadiblaa loo xidhay ista la xidhay baa la kaxeeyey magaaladii makaa la geeyey markaa waa la fitneeyey gaalnimadii baa loo bandhigay faftutina waa gaaloobay markaa ninkii diintii ayuu ka baxay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin fitnadii ayuu raacay markaa waa kii markaa cumar ibnu khadaab lahaa subxaan allah buu yihi kuwaas noocaas ah ee inta la fitneeyey laga waxa weeye dhibtii ay ka tiro badatay wuxuu yihi cumar waxaan anigu u haystay buu yihi inaanu ilaahay wax allaale wuxuu ka aqbalaya inaanu jirin oo waxa weeye cadaaladna ilaahay kama aqbalayo naxariisna waaba fitno yarba u adkaysan waayeen buu yihi ayaan ayaan ayaan islahaa buu dhahay cumar ibnu khadaab ilaa markii dambe ilaahay subxaana wa tacaala uu nabigiisa kusoo dejiyay aayaddii qur-aanka ahayd qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah in allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim ina allaha ilaahay baa yakfiru dunuuba jamiican ilaahay baa dembiye dhammaanteed dhaafa ku weyn iyo ku yarba gaalnimadaa ugu weyn hadduu gaalkuu ka soo noqdo subxaan allah yukfar lahu maa qad sabaq wax allaaliyo wixii ka horreeyay gaalnimada ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu u dhaafaya aayaddaa weyni markii ay soo degtay walaalkii iyo saaxiibkii muu halmaamin cumar ibnu khadaab labadii nin ninkii hishaam ahaa ee la xabisay ee isagana la fitneeyey oo waxa weeye isaguna fitnadii ku dhacay labadii nin ee saaxiibadiisa ahaa ahaba warqadii buu u qoray cumar ibn khadaab wuxuu ku qoray qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim la taqnatuu min raxmat illahi in allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembigiinna wuu dhaafi karayaa ee kaalaya buu yihi u kaalaya marka hishaam ayay u tagtay markii hore warqadii wuu akhriyay way ku adkaatay wuxuu dhahay allahuma fahminii allahuma fahimniiha ilaahayow ifahansii ilaahay baa fahansiiyey aayaddii qur-aankahayd buu fahmay labadii nin markaa meeshii bay soo baxeen diintii islaamkay dib ugu soo laabteen magaaladii madiinay markaa sidii ku yimaatay waa yahay waxaynu insha allahu tacala iminka wax yar ka taaban doonaa cumar ibnu khadaab radi allahu canhu oo la noola markaa qur-aanka kariimka nin aada u cilmi badan ayuu ahaa cumar ibn khadaab nabigaana sheegay calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye maalin buu nebigu riyu arkay wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo caano la siiyey caano la siiyey caanibuu dhamay wuu cabay wuu cabay wuu cabay ilaamaa dheragtii caanuhu ay cidiyihiisa soo baxeen yacni caanihii siduu u cabeeye nebigu ayay cidiyaha kasoo baxeen jidhkiisa marka dabadeedna qaybtii iga soo hadhay buu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan siiyey cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayaan u dhiibay buu dabadeedna cumar baa isna cabbay fa qaaluu waxay dhaheen saxaabadii famaa awaltuhu yaa rasuul allah maxaad ku fasirtay rasuulka ilaahayow markaasuu wuxuu dhahay alcilmu waa cilmiga weyn nebigu cilmi baa ka buuxa subxaan allah haafkii hadhsanaana nebigu wuxuu dhibay cumar idan cumar wuxuu ahaa caalim weyn aqoon ugu weynaa islaamka weeyaan markaa bal aynu fiirsanno qur-aanka iyo eh, qaabkii markaa waxa weeyaan ay isu waafaqayeen ilhaamaadki ilaahay uu ku ilhaamin jiray cumar ibn khadaab iyo qur-aanka sidai isu waafaqi jireen cumar ibn khadaab radi allahu canh wuxuu leeyahay cumar saddex baa ilaahay ugu waafaqay dabcan markaynu turino saddex waa ka badayin lakin xadiiskaasi saddex buu tilmaamay wuxu uhi saddex baa ilaahay markaa igu waafaqay buu wuxuu dhahay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay dumarkiisu nabigu markuu ay dumarkiisu ku kacaan dumarkii waxa weeyaan ay dhaheen biilka hala kordhi subxaan allah ee nebigii markaa uu cadhooday uu bil dhan iskaga tegayba dumarkii ayaa wuxuu yihi waxaan u tegay haweenkii uu qabay nabigu calayhi salaatu wasalaam waan wacdiyey buuhi inantiisi buu ku bilaabay inantiisi xabse ahayd wuxuu ku dhahay nebigii mee miyuu ku furay markaasi tihi ma garanayo rasuulkii mee wuu naga cadhooday markaasu wuxuu yihi allah allah allah maantaad hoogteen buu yidhi maantaad hoogteen ma rasuulkii ilaahay baa ka cadhooteen cadhada rasuulka ilaahayna ilaahay baa u cadhoonaya marka cadhadii ilaahay baa idinku dhacaysa buuri intuu labada gacmood saa isugu dhuftay subxaan allah wuxuu u tegay sawda bintu zamaca oo xaaskii rasuulka ahayd dabcanna qaraaba ay ahaayeen cumar ibn khadaab kaasuu wuxuu isku dayay inuu wacdiyo wuxuu ku dhahay rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam haddii aydan dhibta ka joojinin buuri ilaah baan ku dhaartay dumar ka idinka khayr badan ayuu alla ugu bedelaya buuri dumar idinka khayr badan buu ilaahay idinku bedelaya markaasi waxay tidhi sawda oo dumarka rasuulka ilaahay ma rasuulka ilaahay baa wacdiyi kari waaye adugu xaggeed naga wacdiyaysaa bay tidhi subxaan allah ama riwaayo kale waxay tilmaamaysaa sawda waxay ku tidhi cumarow ma iminkaad arrimihii shaksiga ahaaye nebigi ilaahayna usoo dhigatay subxaan allah arrintaasi ay aamusiisay buu yihi sawda igu tidhi tiba u dambaysa arrimaha dumarka nebigaba kama hadlin buu yihi subxaan allah calaa kulli xaal sida markaa dhacday waxa weeye ilaahay baa markaa eraygii ahaa dumar ka khayr badan idinka khayr badan buu alle subxaana wa tacaala u guurin doonaa haddaydaan dhibta ka joojino rasuulka eraygii ilaahay waa ku waafaqay nebiga al ilaahay wuxuu ku waafaqay cumar ibnu khadaab wuu soo dejiyey markaa casaa rabbuhu in طallaqakuna an yubdilahu azwaajan khayra azwaajan khayran كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثجبات وابكارا سيداس أيها الله سبحانه وتعالى haddii rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam dhibtaa ka dan weydaan oo idin furo wuxuu alla subxaana wa tacaala ugu bedeli doonaa dumar idinka khayr badan allahu akbar dumar hee idinka khayr badan oo muslimaada oo muminada oo qaanito ah ilaahay caabudda caabidaat saayixaat hayibaat wa abkaara ayuu ilaahay ugu bedeli doonaa haddaa rasuulka ilahay dhibta ka dan weydaan dabcan haweenkii nebigu calayhi salaatu wasalaam dumar caqli badan bay ahaayeen dhibtii bay ka daayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayahay aayaddaa markaa muxuu ku waafaqay wuxuu ku waafaqay ilaahay subxaanah wa tacaala baa ereygii uu dhahay buu ilaahayna markaa ku waafaqay oo ilaahayna waa aayadda uu ka soo dejiy waxaa kaloo ka mid ahaa cumar ibnu khadaab habaarqabihii ma garanaysaan la dhihi jiray cabdullahi ibnu ubay ibnu salool ee munaafiqii weynaa markii uu dhintay nebigaa doonay inuu ku tukado qabrigiis dabadeedna cumar baa diida wuxuu dhaha rasuulka ilaahay miyaanad ogeyn munaafiqani wuxuu nagu sameeyey xasuuso maalintii caynka ahayd maalinta caynka ahayd maalinta caynka ahayd xasuuso uu sidaa iyo sidaa ninoo galay markaa nebigu wuxuu dhahay ilaahay baa dooransiiyey oo wuxuu igu dhahay istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum ilaahay baa wuxuu dhahay u dembi dhaaf ama ha u dembi dhaafin xataa haddaad u dembi dhaaftid toddobaatan jeer ilaahay uma dembi dhaafiyo munaafiqa marka ilaahay baa wuxuu dhahay u dambi dhaafa ama u dambi dhaafi marka haddaan ogahay in markan toddobaatan jeer eh, wax ka badan haddii aan ogahay eh, haddaan u dembi dhaaf warsado inuu ilaahay dembigiisa uu dhaafayo wallahi waa u weydiin lahaa buu dhahay nebigu calayhi isalaatu wasalaam markaasuu wuxuu weeye cumar baa albaabkii nabigu ka baxayay buu sidaa waxa weeye intuu gacmihiisa saa u kala fayday buu dhahay rasuul allahu ha tegin kaasi waa gaal weyn waa ninkii waxaas iyo waxaa galay fitinooyinka o dhan ka dambeeyay ha ku tukani nebigu wuu tegay subxaan allah wuu ku tukaday qabrigii wuu u duceeyey ilaahay baa qur-aan soo dejiyey marka ku waafaqay cumar ibn khadaab arrintii markaa muxuu dhahay alle walaa tusalli calayhim minhum maata abadan wala taqum calaa qabri mid munaafiq ka mid a munaafiqiinta abidkaa dib u dambaysa qabrigiisa ugu tukanin hana dul istaagin qabrigiis subxaan allah leanno kaas munaafiq weyn ayuu ahaa waayahay sidoo kale ilaahay wuxuu ku waafaqay erayadii markaa cumar ibn khadaab uu dhahay radi allahu canhu waxaa ka ahaa dagaalkii beder markii ragga la qafaashay dad badan baa markaa eh, laga qafaashay gaaladii kuwaa markii la qafaashay ayaa muslimiin nebigu wuxuu usoo bandhigay saxaabada wuxuu yihi maxaynu ka yeelnaa abubakr buu weydiiyey cumar buu weydiiyey cuthmaan buu weydiiyey saxaabadii reer ansaareed buu weydiiyey subxaan allah marka abubakr wuxuu dhahay aynu fidye ka qaadno cumar markii la weydiiyey wuxuu dhahay rasuul allahu nimankan waa madaxdii gaalada waa dagaalkii koowaad aynu galno nin walba oo gaaladan ka ninka ugu dhow u dhiib ali bin abi daalib waxaad u dhigtaa walaalkii caqiil madaxa hagooy anigana abtiga ii dhib madaxan goynaya kanna waxaad u dhigtaa mid walba wuxuu idhi nin kastoo ugu dhow u dhib madaxa ha gooyo oo waxa weeya weliba gaaladu ha ogaatay inaanan wax naxariisa u haynin gaal dambe xitaa ha noqdo qofkan ugu qaraabada aanu wada nahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigii cumar ibnu khadaab uu ka jeestay subxaan allah cumar abubakar ayuu ra'yigiisii qaatay markaa wuxuu hi fidye iska bixiya iyo madax furasho ilaahay baa quraan soo deji wuxuu yidhi ilaahay maa kana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkhila fi lard turiiduuna carada addunyaa wallahu yuriidu alaakhira nebi uma habboono umana cuntanto umana qalanto nebi ka mida nebiyada ilaahay inuu waxa weeye dadka uu qafaashay inuu madax farasho uu ka qaato ilaa maayo uu jilciyo gaalada markaa uu jilciyo ma waxaa rabtaan adduunyada markaasaad rabtaan muslimiin ama adduunya doorateen ilaahayna aakhiru doone wallahu casiizun xakiim ilaahay markaa waa ku canaantay nebigiisii arrintaa markaa fidyadii madax furashadii ay qaateen ilaa ugu dambeyn markii dambe ilaahay subxaana wa tacaala wuu ogolaaday oo uu dhahay fakuluu mimaa qhanimtum xalaalan tayiban bal iska cuna wixii la aad fidyaysateen aad qaniimaysateen iyadoo xalaalo wanaagsan ay idin tahay cuna buu dhahay rabbi subxaana wa tacaala laakiin marka horey nebiga waa la canaantay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar baa ooyayey cumar baa u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxu dhaha rasuul allah maxaad ku ooyeysaa haddaa waxa weeye wax eh, haddaan ama waan idila ooyi buuri ama waan isku oohisiinayaa buuri markaasuu wuxuu dhahay ma og arrintii shalay toole ee madax furashada baa ilaahay nagu canaantay uu yidhi cadaab halkan dhow ay cadaabkiibaa intan idin soo jegsaday buu dhahay subxaan allah arrintaasna waxay ka mid ahayd waxyaalihii cumar ibnu khadaab uu ku waafaqay qur-aanka weyn waxaa kaloo ka mid a ah walaalayaal <clears throat> cumar ibn khadaab radi allahu canh maalin maalmaha ka mida baa nebiga u diray cumar xilli duhura ayuu wiil yar buu u diray wuxuuhi cumar igu yeedh dabadeedna markuu wiilkii soo dhawaaday buu wuxuu wuxuudha ilaahayow xilliga duhurka ee dadku seexdaan ilaahayow waxa weeyaan in idan dalbasho waxa ka soo deji ilow arrin kasoo deji buu yihi xilliyada dadku ay seexdaan ilaahay baa soo dejiyay subxaanah wa tacaala wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu yaa ayuha aladiina aamanuu liystadinakum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yabluquu lxulma minkum halaaa maraat min qabli salaati alfajr wa xiina tadacuuna tiyaabakum min aldahirati wa min bacdi salaati alcishaai halaau cawraatin lakum ilaahay wuxuu dhahay kuwa ilaahya xaqa rumeeyayow idan dalbishyo ogolaansho ha weydiistaan dadka markaa gacantiina ku jira waa dadkii addoommada ahaa iyo caruurta markaa aan qaan gaadhin saddex jeer maalintii waa inay ogolaansho xilliyada markaa mamnuuca weeye in guryaha la siyaarto xilliyaha mamnuuca ah inaad guryaha dadka iska siyaarato xil walba iskama tegaysa saddexda jeer ilaahay baa sheegay min qabli salaati alfajri salaada subaxa wixii ka horeeya horta guri ma tegaysid ma siyaaranaysid guri muslim salaada subax wixii ka horey min qabli salaati alfajri guri ma siyaaranaysid mana booqanaysid wa xiina tadacuuna hiyaabakum min adahira iyo markaad maryaha dhiganaysaan xilliga duhurka xilliga duhurkana cid lama siyaarto lamana booqdo mamnuuc wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cisho wixii ka dambeeyana mamnuuc halaathu cawraatin lakum saddexdaasi waa saddex cawro oo ay leeyihiin dadka muslimiintu lama siyaarto subxaan allah arrintaana waxa weeyeen ducadii cumar ibnu khadaab ayay ku timid waxaa kaloo ka mid a cumar ducadiisii arrinta khamriga buu yidhi ilaahayo allaahuma ilaahayo bayin lana fi lkhamri bayaanan wa shaafiya ilaahayow arrintan khamriga wayna dhibtaye ilaahayo noo caddee oo bal arrin shaafiya oon ku shufowna naga soo deji ilaahay baa soo dejiyey marka yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara wuxuu dha ilaahay waagii hore dadku khamriga way cabbi jireen tadriij buu maray xaalado ama qaab tartiib ah ayuu maray khamriga uu maray walaalayaal qaabtaa tartiibta waxa weeye markii ugu horreysa waxaa loo sheegay khamriga xumaantiisaa badan faaidana idana waa ku jirtaa waxyaala dadku ay faaidana idaana waa ku jirtaa xumaantiisaase badan markii dambe ilaahay wuxuu soo dejiyey aayadan dadka muslimiinta oo khamri ha u dhawaanina markaa salaada tukanaysaan salaad marka tukanaysaan ha u dhowaanina ugu dambaynna ilaahay wuxuu soo dejiyey markaa in khamrigii la xaaraantimeeyey markaa saddexdaas dariiq buu maray marka waxaa kaloo ka mid ah cumar wuxuu aada u yaqaanay radi allahu canhu qur-aanku yaqaano waa nin caalimo weeyaano waa ninkii fasiray wuxuu dhahay nin yahuudiya baa u yima wuxuu hi aayad qur ku jirta budo aayad qur ku jirta hadday anagu haddaanu nahay anagu yahuud oo aynagu soo degi lahayd maalinta ciid baan ka dhigan lahayn iyo xaflad iyo farxad iyo munaasabado markaasuu dhahay cumar waa maalintaas waa maalin aayaddaas waa tee wuxuu dhahay waa aayadda qur'aanka ku jirta ee suurat lmaa-ida akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina aayaddaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhammaystiray diinta islaamka ee uu raallidana ka noqday islaamka dabadeedna cumar wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay waan ogaa buu yidhi maalintay soo degtay ciidna way noo tahayo wuxuu yihi maalin carafay soo degtay buu yihi maalin carafo maalinta adduun maalmaha ilaahay abuuray maalinta ugu khayrka badan oo ku beegan maalin jimco ah gelinkeedii dambey soo degtay buu yihi aayaddaas subxaan allah iidan laba ciidood baa annaga isugu kaaya beegmay buu yihi maalin jimco ciid noo ah iyo maalin carafa isugu kaaya beegmay iyo aayaddaasuu soo degtay allahu akbar waxaa kaloo u dhahay mid ka mid a saxaabadiibaa wuxuu yihi wuxuu yihi masaajidka kacbada haddii aynu furanno oo masaajidka xaramka waan iska dul fadhiisan lahaa buu waan iska xaji lahaa waan iska cimraysan lahaa kamaba dulkaceen buu yihi saasu badh ilaahay u caabudi lahaa dabadeedna cumar baa wuxuu yihi war jihaadkaa ka khayr badan buu jihaadka ayaa ka khayr badan ayuu oo ka fadli badan xajka ilaahay baa qur soo dejiyey wuxuu yihi ajcaltum siqaayat alxaaji wa cimaarat almasjid alxaraami kaman aamana biاllahi wajahada fi sabiili ma waxaa ka dhigaysaan qofkii yani waraabinayay xajka qofka waraabiyaha xajka xaajiga berigii hore waa la waraabin jiray intaan dee qasabadahan iyo waxaan jirin dadka waa la kan markaa dadka xaajiga waraabinaya ma wuxuu ma waxaad ka mid dhigteen sida qof ilaahay rasuulkiisa rumeeyey oo jihaaday kaasaa ka fadli badan buu alla dhahay kaa ilaah rasuulkiisa rumeeyey iimaanka laga helay ayaa waxa weye ee jihaaday ayaa ka fadli badan buu yidhi nin waxa weeyaan xajka u nintan un waxa weeye waraabiye waaye waxaa kaloo ka mid ah suuradihii aayaddii uu fasiray ee waxaa ka mid ah aayaddii qur-aanka oo ilaahay wuxuu dhahay waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waxaad xasuusataan markii nebi aadam dhabarkiisa ilaahay uu caruurtii ku ku duugnayd caruurtii dhabarka nebi aadam oo ah oo ah dhammaan caruurta nebi aadam uu dhalay oo dhan wax allaale min kii ugu horreeyey ilaa kagu dambeeyay qiyaamo ku dhacayoo dhan dhabarka nebi aadam bay ku jireen dabadeedna ilaahay wuxuu ihi ballan ayaan ka qaaday caruurta nebi aadam iyagoo ku jirta dhabarka nebi aadam deetana markuu aayaddan fasirayo wuxuu dhahay cumar waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa markaa wuxuu masaxay dhabarkii nebi aadam calayhi salaam markaasu wuxuu dhahay caruurtan ama dadkaas waxaan u abuuray jannadan u abuuray waxayna shaqaysanayaan camalka jannada kuwana naar baan u abuuro waxay shaqaysanayaan camalka naareed bay shaqaysanayaan walciyaadu billah waxaa kaloo ka mid a cumar ibnu khadaab wuxuu ahaa nin mufasirana wa ahaa laakiin qaabkuu isticmaali jiray farsamooyinkiisa waxay ahayd marka ugu horreysa wuxuu ku fasiraa wixii rasuulku ku fasiray kow haddii uu waayo markaa wuxuu rasuulku uu ku fasiray wuxuu ku fasiray wuxuu isugu yeedhi jiray saxaabada rasuulka ibnu cabaas iyo ubay ibnu kacab cabdullahi ibnu mascuud macaad ibnu jabal raggaasu isugu yeedhi jiray qur'aanka aanka yaqaanay waxa weeyaan markaa aada cilmiga badnaa ee nebiguna uu sheegay inay qur-aanka aada u yaqaanaan wuu weydiin jiray marka suuradan baa la weydiiye la yidhi noo fasir wadaariyaati darwa falxaamilaati wiqra faljaariyaati yusran falmuqiimaati amraa noo fasir baa layidhi marka wuxuu dhahay anigu waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh wadaariyaati darwan waxa weeyaan waa alriyaax waa dabaylaha buuhi wadaariyaati darwan ilaahay wuxuu ku dhaartay dabaylaha weeyaan falxaamilaati wiqranna waxa weeyaan nebigaa dhahay asaxaab waa daruuraha daruuraha xambaarsan biyaha weeyaan faljaariyaati yusrana waxa weeyaan waa doomaha ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam falmuqasimaati amraana waxa weeyaan nebigiibaa wuxuu dhahay waa almalaaika wa malaa'igta weeye marka muxuu ku fasiray wixii uu rasuulka ka maqlay buu ku fasiray marka waayahay iska soo gebagabay insha allah qaybta ugu horeysa ee silsiladii markaa alcumar alfaaruuq radia allahu canhu ardaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye raalinaha ka noqdo annagana kuwii magaciisa la rafiiqa jannada allah inaga yeelo hada wallahu aclam wbilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dabcan waqti baan idin siinaya insha allah haddii waqti harhsan yahay oo aad markaa wixii su-aale ah aad weydiin doontaan insha allah soo dhawaada baaraka allahu fiikum sidoo kale waxaa si toosa iminka naloogala socday dhanka youtube-ka marka walaalada iyaguna laftigooda youtube-ka iminka sida tooskaa nogala socda waxaan weydiisanaynaa iyagana haddii wax su-aal ay qabaan in ay markaa waxweye soo ay soo weydiin karaan oo ku saabsiisan casharka insha allah soo dhawaada walaalayaal baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا ولا بارك الله فيك دوما كاقانا آمين آمين ha waa su-aashaas su-aal fiican weeye maalinta uu cumar ibn khadaab uu islaamay iyo markuu walaashiisa garaacaya ma isku maalin ba ahaa waa isku maalin wey waa isku dhacda un waa isku hal qisa un weeyaan waayo markuu walaashii u dhirbaaxay un ayaa markaa waxa weeye uu markiiba eh, uu islaamnimadii qalbigiisa ay ku dhacday markaa isku hal maalin un weeyaan sida markaas raajixa ah wallahu aclam waayahay baarak allah fiikum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhawana haye wala waa ku maqlayaa haye ku soco wala baarak allah fiikum a aal fiican weeye waagii hore haddii khamriga la cabi jiray maxaa loo xaaraantimeeyey ehm, dabcan dalka maraykanka wuxuu isku dayey su-aashaas uga faaidaysanaya marka waddanka maraykanka wuxuu isku dayay sanadadii labaatanaadkii marka kun sagaal boqol labaatanaadkii meelahaas wuxuu isku dayey inuu joojiyo khamriga inuu khamriga ka joojiyo drugska uu ka joojiyo dalka maraykanka marka horta khamrigu gaaladiibaa isku dayday inay adduunka ka joojiso maraykanku laakiin wuu ku guuleysan waayey sababo jira awgeed islaamku haddaba sidee buu u joojiyey su sidee buu khamriga u joojiyay mar haddii waagii hore khamriga layska cabi jirin kow islaamku wuxuu maray qaab tadrij gradually yacni waa si tartiiba markii ugu horreysay qur'aanku wuxuu caddeeyey khamrigan in markaan fiihima ithmun kathiirun wa manaaficu linnaas ilaahay wuxuu dhahay khamrigan iyo khamaarkan horta waxaa ku jira dembi aada u weyn iyo dhib aada u weyn baa ku jirta waxaa kaloo ku jirta manfaco wax yaroo manfaco ah ayaa ku jirta oo qofku markuu khamriga uu cabo iyo ganacsiga iyo waagii hore way ka ganacsan jireen marka ganacsiga intan yaro lacagta kasoo gasha ama khamaarka markuu qofkii uu guulaysto in yaroo lacaga ka soo gelaysa marka eh, marka la isbarbar dhigo faa'iidada iidada soo gelaysa iyo khasaaraha uu kuu geysanayo caafimaad marka laisu barbar dhigo waxa xun khasaaraha uu kuu geysanayo ayaa aada iyo aada uga daran oo aan isu dhaweyn marka markii ugu horreysa ilaahay uu tilmaamay khamriga sidaasuu ku tilmaamay markii labaad ilaahay wuxuu xadiday waqtiga la cabo khamriga ayuu xadiday waqtiga hee la cabo khamriga ayuu xadiday markaa wuxuu dhahay xilliga salaada aad tukataan ha cabina khamriga yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyey oo ha u dhawaanina khamriga in markaad salaada tukanaysaan ha u dhawaanina waaye markii ugu dambaysay ilaahay wuu xarimay xaaraan marka waxa weeye qaab tadriija markii ugu horreysa waxaa dadka loo sheegay inuu waxaas wax xun yahay markii labaad waqtigiisa la xadiday markii saddexaadna si dhammaystiran baa loo xaaraantimeeyey oo waxa weeye khamrigu waa xaaraan ayuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala ha u dhowaanida inahu rijsun er, waa rijsi weeye iyo najaaso weeye ee ka fogaada buu dhahay alla subxaana wa tacaala sababtuna waxa weeyaan dadkii xilligaa ee jaahiliga ahaa ayaa khamriga ku noolaaba khamrigay ku noolaayeen iyo khamaarkay ku noolaayeen sida imika gaaladu ay ugu nooshahay khamriga iyo khamaarka aan weligoodba ka maarmaynin sidaasoo kale ayay carabtii quraysheed iyo carabtii kale dadkii deganaa magaaladuna ay ahay dabadeedna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaa dhibta ay u keento khamrigu dhibta uu u keeno dadka uu keeno ayuu markaa ilaahay u ogaa sidoo kalena imtixaan ayaa ku jiro ilaahay wuxu uhi war sharaab kasta iyo cabitaan kastoo xalaala ah, cab oo wanaagsan wax allaaliyo waxa dunida yaalloo sharaaba oo wanaagsan oo kuwa fiican oo tayiba cab khamriga soo maaha ha cabin wax allaaliyo waxa hilib dunida yaallo o dhana xalaal oo ku wanaagsan cun hilibka doofaarka soo maaha cunin bani aadamkii waalidiisa waxaa ka mid a khamrigii waxaa layidhi wax allaaliyo waxa xalaasho o dhan cabe tayibkee ku wanaagsan caafimaadkaaga wanaagsan oo dhan cun oo cab khamrigii xumaa ee ilaahay uu reebo xitaa hadduu xuna xumayn kaba soo qaad maba xumaba khamrigii baa lagu saliday iyo doofaarkii iyo khansiirkii baa lagu saliday marka imtixaan baa meesha ku jirta iyo shaydaan baa dadka u bahalka shaydaan ayaa dadka u macaaneeya subxaan allah bani aadamkuna waa iska sidaa nabi aadamna calayhi salaam maxaa lagu dhahay wax allaale waxa jannada geed ku yaalla oo dhan cun geedkaasoo ma aha u dhowaanin bani aadamku muxuu u doonayaa inuu geedkii intii laga mamnuucay buu ku dul wareegaya subxana allah imtixaan baa meesha ku jira khamriguna dee maanta dunidu waxaa isla taqaanaa meel walba gaal iyo muslimba wuxuu isla yaqaanaa inuu yahay dhibta ugu weyn ee dunida haysata iyo waxa weeye shayga ugu badan ee loo dhinto ama kansar ha noqoto inta cudure laga qaado kansar ha noqoto stroke ha noqoto faalig ha noqoto keliya xanuun wadna xanuun bismi illahi raxmaan raxiim wanacuudu billah ilahay baanu ka magan galnay marka waxa weye shaygu hadduu xaaraan u yahay sidoo kalena waxaa la socota dhibaatoo dhan baa la socota markaa sidaa awgeed ilaahay wuu xaaraantimeeyey muslimka waa ka xaaraan marka wallahu aclam soo dhawow inantii kale su-aasha idin weydiinaysa wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu a cayaash ibnu rabiic baa la dhahdaa cayaash ibnu rabiic ha waa soo laabtay markii dambe wuu islaamay oo inagii nidhi walaalkii ama saaxiibkii cumar ibnu khadaab ayaa warqadii u qoray aayadda qur ku qornayd qul yaa cibaadiya asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica wuxuu u sheegay inuu aayadaasaa soo degtay markii hore waxay u haysteen inaanu ilaahay dembigooda dhaafaynin waayo way fitnoobeen oo gaaladiiba fitnaysay walciyaadu billah oo waxa weye diintii ka noqdeen oo dee iyagina saasay gaaladiina raalli ay ku noqdeen marka cumar wuxuu u harkaayey mar haddii ay ridoobeen inaanay diba u dambaysa markaa jaanis dambe u helaynin laakiin ilaahay baa wuxuu soo dejiyey inuu dembiga weyn iyo ka yarba u dhaafayo hadduu qofku ka toobad keeno in allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay baa dembi dhammaantii jamiican waa maxay waa dhammaantii dhaafaya weeye dabadeedna aayaddaasuu u qoray markaa way yimaadeen nimankii iyagoo muslimiina wallahu aclam walaykum salaam waraxmat llahi wabarakatu xilliyada aan laysi siyaarinayn soo maha waa yahay si wanaagsan insha allah ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu dhahay markaan min qabli salaati lfajri salaada subax ka hor salaada subax kahor hor waa habeen soo min qabli salaati lfajri salaada subax ka hor ma tegaysid waa kow waa yahay wa xiina tadacuuna hiyaabakum min adahira iyo markaad maryaha dhiganaysaan ee xilliga duhurka waa xilliga dadku nastaan ee qaylulada loo yaqaano ee duhurka ee la seexdo waa laba wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cisho kadib waa fahamtay soo maa salaada subax wixii ka horeeya duhurka xilliga duhurka iyo salaada cisho wixii ka dambeeya wallahu aclam wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdulilah casharka hadduu ku dhaafay eh, waxaan iminka si life aan ugu jira youtube-ka marka gaalidiidun baad tegaysaa insha allah eh, muqaalka insha allah waxaan rajaynayaa inuu inoo kaydsamo markaa halkaasaad kala socon doontaa gaaldiid channelka insha allah gaaldiid ahaa channelkiisa mid channelka youtube-ka ahaa ya ha youtube-ka ka geli kartaa insha allah eh, gaaldayd ayaa canalka la dhahaa marka google oo kale haddaad ku qortid youtube uu kusoo baxaya marka galdiid oo kale haddaad ku qortid khalaas uu kusoo baxayaa ama youtube-ka haddaad ku dhex raadisid cumar alfaruq eh, insha allah wuu kusoo baxayaa iyo magacayga cabdulcasiis maxamed ogle insha allah wad waad heleysaa insha allah baarak allahu fiikum waya wajazakum llah waayahay insha allah haddaanay wax kaloo su-aalo kale aanay jirin waan iska soo gabagabaynayaa insha allahu tacaala baarak allahu fiikum allah idin barakeeya walaalayaal hablaha ku midaysan qolka umahati nuur allah subxaana wa ha idin barakeeyo kuwii ku intifaacsada ee waxa weeye dheeftooda helana allah inaga yeelo wixii aynu maqalnay subxaana wa tacaala wixii aynu markaa ka maqlay min dikri illah ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala iyo marka waxa weeye taariikhdii saxaabiga weyne kamid a ah saxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayhim jasakum allahu khayra waaxsana allahu ilaykum wagafar allahu lakum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu